kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaal oo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ad ka dhegeysataan kale kulanti wacan wanaagsan waa maalmo arbaca taarikhdu waxay ku beegantahay tahay kow iyo soddonka bisha janaayo sanadka laba kun labaatan iyo afar qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid oo dadka soomaaliyeed ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaal ay la galaan etoobiya ciidamada dowladda iyo kuwa daraawishta koonfur galbeed oo howlgallo ka dhanaa al-shabaab ka geystay ama ka sameeyey duleedka magaalada baydhaba madaxweynaha soomaaliya oo dhigiisa talyaaniga kala hadlay xoojinta iskaashiga xiriirka labada dal qodobada kale waxaa ka mid noqon doona ra-isul hore ee bakistan oo mar kale lagu xukumay afar toban sano oo xabsi ah madaxweynaha baraaziil oo shaqada ka ceeriyey taliyihiisii sirdoonka iyo maleeshiyaad ciraaqiyiina ah oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii uu khasaaraha badan ka soo gaaray ciidamada maraykanka qodobadaas wuxuu ugu soo korra xubnaha joogtada ee kaalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegeysta doontaan mar kale kusoo dhawaada قوي intaasi ku dhaafnaystas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qabaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa ra-isul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa si faahfaahsan uga hadlay damaca dowladda itoobiya ay ku dooneyso inay ku hesho qeyb ka mida ah badda soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa waxa uu sheegay in itoobiya damceeda uu yahay mid aanan hadda soo bilaabanin oo in muddaaba ay ku taameysay waxaana uu sheegay in ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed ay ka go-an tahay in uu meel mariyo damaciisa balse waxa uu sheegay in arrintaasi looga hortegi karo in shacabka soomaaliyeed iyo madaxdaba ay isku duubnay ay muujiyaan waxaana sidoo kale uu sheegay in markala eego qorshaha itoobiya ay ku sameysatay ciidamada badda in ay tahayba in haddii xitaa ay waawaan iyo wadahadal ay ku heli weyso in qaab khasab ah ay ku heli doonto amaba iyadu ay qorsheynayso inay ku hesho arintaas ayuuna ku tilmaamay in looga hortegi karo in shacabka soomaaliyeed ay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah etoobiya dhanka kale waxa uu sheegay in asaga ahaantiisa ama fikirkiisa uusan qabinba in dhanka wada xaajoodka iyo diblomaasiyadda wax looga sii raadiyo etoobiya sidoo kale kulanka ay etoobiya codsatay ee eh, shirka igad ayuu ku baaqay inaysan habooneyn in dowladda soomaaliya ay kulankaasi ay ka qayb gasho maadaama horey ra-isul etoobiya abiy axmed uu u diiday inuu tago shirka igad ee ka dhacayay magaalada kambaala ee wadankaasi uganda ra-isul hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo wareys gaarasiiyey wariyayaanle xuseen cabdi ayaa arrimahaas iyo kuwo kalaba ka hadlay arrintan badda sideedao dadku xogaa in dib loo celiyaa sida waxaan waxay ka dhalatay koob waxay ka dhalatay markii uu chiniiska soo galay badahan jabuuti ay u noqotay meel ay imaan karaan oo saldhig ay ka heli karaan reer galbeedkana siyaasadoodii isbedeshay ee ay ku wajahantay china in runtii maraakiib badan iyo maraakiibta badan meelahan taale in la geeyay dhinaca indian oceanka iyo pacifica dhinaciisa oo china lagu ilaaliyo ayaa waxaa timid odayaan u isticmaalnaa madaxa kan haddii dad noocaasa ay soo galaan chinese ama ruush ayaa loo isticmaalaa in yacni lagu dhibo maaragtay ay ay daba istaagaan marka reer galbeedka adigu koleyba si waxay go-aan ugu gaareen etoobiya aan bad lahayn in ciidan bad loo sameeyo markaas abiyeena ma joogin waktigii meles uu wasaaraha markuu dhinta kadib way marka ay bilaabanaysaa actually markaas wasaarada isagoo ka tegay laakiin waxaa jira rajiimkii uu asaga ka tegay ayaa dalka hayay markaa waxaa la goostay in nimankan etoobiyaanka ah la tababaro maadaama soomaalidana dee weli ay ku jirtay xaalad u e iyo ciidamo ay ka joogeen weli soo kabsanaysay mm. eritrea iyo maraykankuna aysan isu arkaynin wax nabada iyo yani inay isfaham jiro ayaa etoobiya waxaa loo isticmaalay in loo sameeyo ciidamad mhm. faransiiska ayaa marka qaatay tan ah in loo tababaro tababarka faransiiska u sameeyey taqriiban waaga waxaan u malaynayaa toddoba ilaa sagaal markab oo ciidamada badda ah in loo garay qorshihii oo socda ama dhammaad taagan ah horta abiyey wuxuu yimid xukunka intuusan marka imaanin isaga markii kuwa la bilaabay iyagu markaa waxay ka fakarayeen seelata jabuuti un inay u noqoto meesha ay ciidamadaasi saldhiga ka dhigan doonto maadaama meesha ay yihiin meesha chiniiska ay hadda joogaan faransiiskuna joogo maraykankana joogo adigu aragtidaas hore oo maraykanka iyo xataa anu marayna faransiiska inay qabeen waxayd in ayagana jabuuti u meel in looga helo meelay fadhi ka dhig de qorshiyo socdaa ninkan yimid qorshiyo markaas dhammaa taagan ninkan waa yimid ninkan marka waxaa ku zaa'id ahayd waxay ahayd yacni ayaga haddii ahmiyadda reer galbeedku ay ka lahaayeen in madaxan lagu ilaaliyo dadkan ruushka iyo jiniiska inay ka dhigtaan baysiska lagu ilaaliyo isaga wuxuu la yimid dee fakerkii weligeed muxuu ahaa imperialkii etoobiya ay ku fikri jireen ee ahaa markasta inay badda ay ka helaan meel ama ha ahaato dhinaca eritrea ama haato dhinaca soomaaliya jabuuti waxoogaa waxay uga leexanayaan faransiiskaas meesha joogo bayska u ah iyo marka labadaas meelaha markasta imperialkii waagii horeeto dee u ahayd damacooda ku wajahnaa haddana dee watada isaga mar ay qaateenba muddadan ay haysteen labada dekadood hadda eritrea iyaga haysan jireenba markii dee ninety onkii eritrea ay dib u hantiday meesheedii mhm. ayaa waxa landlock noqdeen ah. laakiin waxaa cajiiba ah, mhm. dhaqaalahoodu wuxuu kordhay intaasoo ban ka badan markay landlock ahaayeen landlogab u ficnaado u keentay dhaqaalahoodi inuu horta mhm. arrintan qayb bay eedeeda ka leeyihiin sababtoo ah inay ku fakaraan etoobiya inay ciidan bad u sameeyaan iyagoo aanan bad lahayn waxa maanta damaca guracan ee abiyey keenay horta taasaa u ah qeybka ah loo qol baa laga yaaba xataa hadduusan haysan cabidi dawcan quracan inuu la imaan lahaa laakiin taas waxay caawintay inuu dhaho waxaan u baahanahay iyo dhul aan military base access to the sea annexation wax la dhaho dhul annaga aan qaadano oo from ethoopia to badda ah inaan helno oo aan ciidanna ka dhigano ay noqoto military base islamarkaana commercial aan ka dhigano mhm. marka dee arrintii waxaa sababay sida aan maqlayna dhowr mar buu madaxweyne xasan sheekh kusoo qaadaa la leeyahay mhm. taas si fiican weli madaxweynaha ugama inaan hadal mhm. amarkii dambe dee wuxuu helay ninka kan hadda somaliland joogo muuse biixi in uu ka helo yani maaragtay aqbalaad noocaas oo runtii aqbalaad yani khatar gelinaysa ummadda xataa deegaankaas oo dhan sababtoo ah dowlad laba boqoloo milyan ku dhow mhm. maanta bad iyo dhul ay kaa qaadataa xataa berito international dacwo aad kaaga soo celin kartaa haba yaate xoog aada haysidna ma jirto runtii waxay ahayd khatar aan isleeyahay soomaaliya o dhanna waa geliyay de soomaaliya o mhm. dhanna arrin yani aysan marna qaadan karin mhm. oo aysan marna ogolaan buu keenay midda kalena dadka degaankaas xataa wuxuu geliyay khatar anisaas leeyahay waa faallayn doona arrintaas laakiin haddaan fiirino in damaca etoobiya u ahaa weligeedba inay bad hesho baddaana ay noqoto bad iyo dhul isku xiran oo ay leedahay mhm. horta runtii anagu si reer galbeedkayaan dhihin waliba maraykanka inaanu markasto iyo iyo dalalkan waaweyn oo dhan runtii waa inaan annaga ruuxeedna waxa naloo galay aan ogaana runtii markasta dee un-ka security councilka iyagaa fadhiyey markastana iyagaa isku dayayey in soomaaliya ay aan la taaban oo hadda territorial integrityga unityga unity in mar kasta ay intact ahaadaan resolution kastoo soomaaliya laga soo saaray waa lagu bilaabaa sovereignty unityga iyo territorial integrityga inay lamataataan ay yihiin marka ayagoo waa dadaalin oo dhinacaas waa naga waa naga difaaceen inaanan mm-hmm. etoobiya aysan soo gelin ama aysan soo damcin se hadda waxaa keenay damaca gaarka ah abiy abiy dadku ma yaqaanaan laakiin <clears throat> waa ninka yidhi maalintii uu soo korayba wuxuu yidhi hooyaday waa ku riyootay aniga waa boqorka sideedaad etoobiya ah, etoobiya <laughs> nin riyoonaya nin loo riyoonaya nindii aaminsan waya in si xag alle uu ka noogta khatarteeda leedahay dadka noocaas afrikan oo dhan waxaan inuu soo wado uu keeni doonana de waa iska saasaanteeda waa laha dagaallo etoobiya gudaheeda ayaa meel kasta hadda dhiigeysa ah. tigray baa ewer u ka dhigay hadda amxaaradii waa yani hadda dagaal waxay soo ceshatay dhulkeedii muxuu ahaa meeshaan la yidhaahdo oromadii oo alaftay iyo isaga waa is abaan dhaafeen ilaa iyo sideed iyo toban waxaan malaynaa degaan oo ka tirsan oromada dhulkeeda waxaa haysta oo alafta saddex umaan u malaynaya inay hadda kusoo harta gacanta federaalka marka ayagaa horta hadda iska daa damac kale ayagoo dumi kada khatar waxay u taagan yihiin etoobiya inay marka kan ay runtii dagaalka intuu faafo ay dunto hadday duntana dhibkeeda ay leedahay annaga waxaynu keenaysaa khasaara aan yeelin haddii laba milyan saddex milyan iska daa boqol iyo labada boqol oo milyane hadday nagu soo qaxaan saddex milyan midaan geyn karnaba ma leh mhm. marka khataro waaweyn aa soo socda tan damaca iyo haddii burburta labadaba marka taasa waxay keenaysaa runtii in loo toghayo oo dadku anaga waxaan isleeyahay madaxweynaha soomaaliyeed iyo dowladgoboleedyada iyo dowladda kulli in laga tashto labada dhinacba hadda anagu waxaan wadnaa offensivekii in arrintii damaca international laga hortago meel fiicana maraysaa adduunkii o dhan waa ka horyimid wixii multilateral institutionska la dhaho o dhan waa ka horyimaadeen mm-hmm. laakiin midda ah hadday burburaan khasaaraha ka imaan karaa ayada ruuxeeda in la fiidiyo loo dabxayo mhm. anigu tala ahaan waa iga tahay mhm. horta waxaan u malaynayaa maalinta uu farmaajo leeyahay waxaan yani iska kaashanayna ama u wakiilanay inay noo suuqgeeyaan afartii dekadood waxaan u malaynayaa arrintaas inay af ahayd oo wax saxiixa aysan jirin kole waxaan is haddii wax saxiixa jireen ilaa hadda waa u keeni lahaa abiyey laakiin waxaan maalintii af ahaan ayay saas u yidhaahdeen isagu markaasi niyow nin wuxuu ahaa gobolka loo arkay waata nobel priceka la siinayo nin nabad wadaa oo nin haddii ka shaqaynaya dadkii in lasu soo celiyo dad badanaa u riyaaqay ficiladii hore oo markuu yimid uu qaaday talaawooyinka eritrea heshiisku la heshiiyey dadkii wixii o dhan laakiin dee wax badan waa u qarsoonaa runtii dadka dhan ay hadda la yaaban yihiin ninkan yacni doorasho tigree diwan u dhigna iyo uma dhigi kartaan waxaa ku dhintay ku baaba'ay intaasoo qofood amxaaradii baa hadda ayagana dhulka la dhigay hadda dib waxaa usoo ceshada dagaaladoodii oromadii isagii waa waxay isku noqdeen baabax waxaa moodaa marka sideedaba ninkii inuu galay bad iska soo bixi karin hadda mhm. mhm. marka waxaas leeyahay in loo jeediyo meel saaiibku ruuxiso inuu yahay saaxiib runtii asaga hadda dantiisa gaarka ah aan aan xakamayn karno annagana aan kaga faaidaysan karno in securityn uu noo dhiso wax soo saas dhaqaale ayaana dalkan dhibka ugu weyn haystaa maanta hadda al lagu sheegayo ruud kooska waa poverty wey dhalinyaradan la leeyahay qolyo qaata dagaala haddii ay fursad tacaliin fursad shaqo haystaan ya qof qof kale inta qorasiya kaalasoo ka yeli lahaa ma jirto waxaa keenay rajanjin afartan doolar soddon doolar konton doolar la siinaya ayaa qolkaas dhalinyarada a naftiisa u haganaagaya annaga meeshaas inaan ka fiirno weye dalkan sidii loo soo saari lahaa waxa resource uu leeyahay oo dalkan rajo loogu abuuri lahaa oo dhallinyaradan hadda boqolkiiba toddobaatan sidii rajo loogu abuuri lahaa inay aqoon helaan inay helaan shaqo oo dalkooda ay imaansadaan mhm. nigu arrin aada muhiim waa ah. security-ga haddayse ka muhiimsana ah waa isku mid wey mhm. mhm. xataasoo dadku waxay dhahaan sideedaba inta adigu tabartaada la eg tahaa xoogaadu la egyahay kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ka hadleeyey damaca etoobiya ee badda soomaaliya dalka bakistan waxaa mar kale maxkamadii ay xukuntay in uu xabsiga kusii jiro ra-isul hore ee bakistan cimraan khan cimraan khan ayaa waxaa lagu xukumay afar iyo toban sano oo xabsi ah kadib markii maalin kadib eh, lagu xukumay toban sano oo xabsi ah balse muddada xabsiga ayaa loo dheereeyay oo afar sano loogu sii daray waxaana sidoo kale xukunkan la wadaago cimraan khan xaaskiisa bushra bibi iyagoona loo haysto eedeemo kala duwan oo loo soo jeediyey oo musuq maasuq uu ku jiro masarkhaan waxaa xilka laga tuuray sanadkii laba kun iyo labaiy labaatankii waxaana uu sidoo kale wakhtigaasi uu muteystay saddex sano oo xabsi ah balse eedeemo musuq maasuq oo gadaal ka soo kordhay ayaa waxa ay keeneen in muddada xabsiga aada loogu siyaadiyo khan waxa uu sheegay in kiisaska loo haysto oo idil ay yihiin kuwa siyaasadeysan oo xaqiiqda ka fog waxaana jirtay in toddobaadadii ugu dambeeyey si weyn loo hadalhayay arrinta la xiriirta in master khan uu xabsiga uu kasoo bixi karo sidoo kalena uu qeyb ka noqon karo doorashooyinka guud ee bakistan balse arrintaasi ma aysan dhicin waxaa la aaminsan yahay in marka la eego xabsiga ee eh, lagu xukumay ama muddada xabsiga ee aada ku dheer lagu xukumay wasaarihii hore ee bakistan cimraan khan in waxyaabo badan ay ka dambeeyaan sidoo kalena ninkani uu ahaa hogaamiye si weyn u mayil adag kaas oo reer galbeedka iyo wadamo badanna kasoo horjeeda xaaskiisa bushra waxaa iyadana ay qeyb ay ka tahay eh, xukunka lagu riday ra-isul wasaarihii hore ee bakistan cimraan khan iyadoona sidoo kale la wadaagto muddada afar iyo tobanka sano ee xabsiga ah oo iyadana ay xirnaan doonto waxaana jirta in eedeymahan oo idil ay yihiin kuwo eh, muddaba soo taagnaa waxaana si weyn gudaha wadanka bakistan looga hadalhayaa arrinta la xiriirta in cimraan khan mar kale ay maxkamadii xukuntay in muddada xabsiga uu ku jirayo loo dheereeyey oo looga dhigay afar iyo toban sano madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada roma ee caasimadda waddankaasi talyaaniga ayaa waxa uu kulan la qaatay mas-uuliyiinta ugu sareysa dowladda talyaaniga isagoona kala hadlay xiriirka labada wadan eh, iyo sidii uu sare ugu sii qaadmi lahaa xiriirkaasi waxaa jirta qoraal kooban oo lasoo dhigay villa soomaaliya in lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada roma ee dalka talyaaniga kulamo kula qaatay madaxweynaha dalkaasi mudane sergio matella iyo ra-iisul wasaare georgia melunu waxaana ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga iyo xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo talyaaniga waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud u tagay magaalada roma si uu uga qeyb galo kulan eh, loogu magacdaray iskaashiga afrika iyo talyaaniga kaas oo ay mas-uuliyiin ku dhow ilaa iyo lixdan ay ka qeybgalayeen kuwaas oo badankood ka imaanayay qaaradda afrika sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu aqbalay eh, soo jeedin uu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni madaxweyne deni oo dhowaan dib loogu doortay doorasho ka dhacday magaalada garowe ee caasimada u ah maamulkaasi puntland ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay qabtaan madal ay iskugu imaanayaan soomaalida gaar ahaana mas-uuliyiintooda taas oo looga wada hadlayo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka iyo guud ahaan gobolka waxaana uu sheegay in waqtigan loo baahan yahay in laiska qanciyo dhammaanba kala aragti duwanaasaha siyaasadeed ee dalka ka jirta waxaana arrintaasi soo dhaweeyey oo durbadiiba aqbalay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud siciid cabdulaahi deni oo garowga ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya uu codsigaasi aqbalo sidoo kalena waxa uu sheegay in isaga laga sugayo inuu cilaamiyo goorta uu kulankaasi uu dhacayo saciid cabdulaahi deni oo arrimahaasi ka hadlaya iyo sidoo kale u mahad celinaya mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay xafladdii caleemasaarkiisa waxa uu yidhi raxmaan raxiim waxaan jeclahay maanta inaan halka uga mahadceliyo celiyo dhammaan nufuuddii kala duwanayd ee ka soo qayb gashay munaasabadii caleemasaarka ahayd ee ka dhacday ka janawari magaalada garoowe waxaan si gaara ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday oo uu ka mid ahaa brimister ku-xigeenka saalax jaamac sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa madaxdii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee ka soo qayb galay caleemasaarka iyo wufuuddoodii waxaan si gaara ah ugu mahad celinayaa wufuuddii ka kala timid waddammada jabuuti kenya iyo dowla degaanka soomaalida ethoobiya waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dadweynihii iyo saaxiibadii ka kala yimid soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeeda ee u yimid munaasabadan waxaan sidoo kale rabaa inaan uga mahad celiyo dadka reer puntland guud ahaan gaar ahaan magaalada garowe sidii diiranayd ay u soo dhoweeyeen dadweynihii iyo dadkii iyo madaxdii iyo wufuuddii kala duwaneed ee magaalada timid muddadii ay joogeen waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa ciidamadii nabadgelyada sugayay iyo dhammaan ee howlwadeennadii guddigii qabanqaabada iyo howlwadeennadii la shaqaynayay oo runtii si sharaf iyo milga ku jirta u soo dhoweeyey dadweynihii iyo madaxdii iyo dadkii kala duwanaa ee u yimid munaasabadda waxaan si gaara ah ugu mahad celinayaa isimadii dhaqanka waxgaradka reer puntland iyo dhammaan sidoo kale dhaqankii ka soo qaybgalay munaasabadda ee iyagana nooga yimid degaanada ka baxsan puntland intiba waxa ay runtii mudan yihiin sharaf iyo mahadnaq anaa ku hadlaya magaca dowladda puntland iyo magaca runtii dadka reer puntlandba waxaan ka mahad celinaynaa sida sharafta leh ee munaasabadaas noogu dhacday iyo sida mugga iyo miisaan looga soo qayb galay inkastoo munaasabad caleyba saar ahayd haddana waxaa ka dhashay fursado dadkii faraha badnaa ee soomaaliyeed isu yimid ay ku sheekaystaan uga wada hadlaan masaalixda dalka guud ahaan iyo midda gaarka ah ee gobolka geeska afrika iyo midda gaarka ah ee dadka soomaalida intaba runtii wufuuddii kala duwanaeday ka timid falanqayn iyo xogsweydaarsi fara badan ayaa ka dhacday waxaa ugu muhiimsanaa kulan uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ay kasoo soo qayb galeen mas-uuliyiinta madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka puntland sidoo kaleet ay kasoo soo qayb galeen mas-uuliyiintii xubnaha ka ahi dowladda federaalka madaxweynayaashoodii madaxdii hore baraamistradii hore madaxweynayaashii hore ee puntland iyo madax kale oo runtii ku sugnayd goobta sidoo kalena waxaa ku weheliyey baraminister ku-xigeenka oo wafdigiisa ka mid ahaa waxaa kulankaas looga wada hadlay gogoshii dowladda puntland ay u dhigtay in arrimaha soomaaliya guud iyo kuwa gaarka aba ee muddooyinka soo socda in looga arrinsado wuxuu madaxweynuhu runtii soo dhaweeyey gogoshaas wuxuuna ku baaqay in gogoshaas garoowe la qabto wuxuu sidoo kaleeto brimeminister ku-xigeenka uu u xil saaray diyaarinta ajandaha gogoshaas looga hadlayo kulankii xigay markuu tegey kadib waxaa la falanqeeyey ajandayaasha hortobinta u leh in munaasabadaas lagu soo bandhigo gogoshaas looga wada hadlo uuna u gudbiyo madaxweynaha si uu soo xadido ku habboon ee gogashaas looga falanqayn doono arimaha hortawinta uleh soomaaliya insha allah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha aqbalada gogashaas iyo madaxweynayaashii dowladaha xubnaha ka ah iyo madaxdii kale ee ka qayb gashay sida wanaagsan ay usoo wada dhaweeyeen waxaan u rajaynaynaa ilaahay idankiis marka uu madaxweynuhu xadido wakhtigeeda inay gogashaasi garow ka dhacdo marxaladaha adag ee kusoo foolle qarnimada soomaaliya iyo wadajirkeeda iyo horsocodkeeda iyo isbedelada gobolka dhacayaba ee u noqoto qodobo muhiim u ah waxaan rajaynayaa gogoshaasi inay noqoto mid miro dhasha waxaan u rajaynayaa fuudda iyagoo nabad qaba hadda ku tegay garow uga noqda in iyagoo iyagoo nabad qaban ay kusoo noqdaan ay ka soo baxdo qodobo masiirka iyo dalka iyo dadkaba dan u ah kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni mas-uuliyiinta labada gobol ee hiiraan iyo shabeelada dhexe ayaa waxa ay booqdeen deegaanadii ugu dambeeyey ee ku dagaalameen beelaha walaalaha ee degan deegaanada kala qeybiya xadka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana mas-uuliyiintaasi ay sheegeen in halkaasi ay u tageen sidii ay uga baaqsan lahaayeen ama looga baaqsan lahaa in colaad kale ee halkaasi ay ku dhex marto beelaha walaalaha ee degan cabdulaahi axmed maalin eh, sufurow iyo sidoo kale axmed meere makaraan ayaa warbaahinta la hadlay waxayna ay sheegeen in wixii wakhtigani ka dambeeya aanan lasii xamili karin in colaad ay halkaasi ay ka sii socoto oo deegaanadaasina ay noqonayaan kuwa nabad ah goobtan aan taagannahay waa goobtii howshii eh, socotay isbuuca dhadhow ee eh, dadaalka habajoojinta iyo ciidan kala qaadista iyo dhibaatada ka dhacday ee dadka beelaha walaalaha ee beeraha ay ku dagaalameen ayaan galabta waxaan u taagannahay ballanqaadkii odayaasha labada dhan ay noo sameeyeen annagoo ah maamulkoodii labada gobol wasiiradii taliyaasha ciidamada iyo dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle madaxdoodii muddada isbuuca ku jirtay sidii dhibaatada ka jirtay colaadda soo noqnoqotay ee dadka deriska walaalaha ee beeraha ku dhex martay wax looga qaban lahaa waxaan ku guulaysanay in ciidankii la kala qaado sidai odayaashu noogu ballan qaadeen dhankan eh, reer jallaqsi eh, iyo dhankan reer eh, walaalaheen ceelbaraf maanta waxaan kormeer u nimid inay dhaqan gashay xabajoojintii iyo ciidan kala qaadistii indhaheennan ku haynaa ciidamadii ayaa waxaan ku wareejinay aagagii walaaluhu ay ku dagaalameen aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin odayaashii dhaqanka oo kuwii shala aan aragnay iyo kuwaan xal aragnay si wanaagsan ayayna maarata mas-uuliyadda aan ku wada ballannay ay u guteen goobihii dagaalada ka soco jira haddaan soo marnana wax ciidana ku maanag labada dhinacba inay maarata kala qaadeen ayaa maarata noo muuqato waxaan uga mahad celihaynaa sida wanaagsan ay ugu dhaga fudaadeen go-aanadii aan u jeedinay xalay iyo shalayba ayay naga qaateen waxaanu gudbi doonaa hadduu ilaah yaraa faysaska kale iyo tillaabadihii dambe oo la qaadi lahay waxaan hadda aan xaqiijinay inay dhaqan gashay go-aanadii iyo ballamadii aan wadaagnay odayaashii labada dhinacba marka waxaanu gudbaynaa hadduu ilaah yidhaahda meelihii dhibaatada ka jirtay sidii ciidamadii amniga ula wareegi lahaayeen ammaankoodiina loo sugi lahay mar damban inaysan xabad aysan ka dhicin ayaan maaragtay jecelnahay waxaan aad iyo aad uga mahad celiynaa dadka sida ay noola garteen dadka meeshaan isku dilaaya way dadkii shalay cadowga isla dilaayey dhiigga isu shubaayey isu gurmahaayey kuwaasi waxay ahaayeen ama codadkaas aa maqlayseen waxay ahaayeen guddoomiyeyaasha labada gobol ee hiiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe cabdulaahi axmed maalin iyo sidoo kale axmed meere makaraan oo ka hadlayay xiisadii ugu dambeysay ee ka taagneyd deegaanada kala qeybiya xadka labada gobol madaxweynaha mareykanka joe baiden waxa uu sheegay um, in mareykanku uu go-aansaday inuu ka falceliyo weerarkii ugu dambeeyay ee lagu dilay ciidamo mareykan ah kuwaas oo ku sugnaa saldhig uu mareykanku uu ku leeyahay ee dalka jordan gaar ahaana xadka uu la wadaago waddanka syria madaxweynaha mareykanka jo baiden waxa uu sheegay in dowladda mareykanka ay go-aansatay sidii ay jawaab uga bixin lahayd weerarkii ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu dilay saddex ka mid a ah askarta mareykanka laguna dhaawacay sidoo kale tobanaan kale kuwaas oo ku sugnaa jordan baiden ayaa faahfaahin dheeri ah waxa uusan kasii bixin hadalkiisa ku aadan in mareykanku uu go-aansaday in uu fuliyo weeraro amaba inuu qaado tallaabooyin ka dhan ah weerarkii lagu dilay ciidamadiisa kuwaas oo ku sugnaa bariga dhexe kooxay taageertay iiraan ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday askarta mareykanka waxaana jirta in eh, marka la eego xaaladda gobolka ay tahay mid aada u cakiran mareykankuna uu cagaha la lasii gelayo eh, taxanooyin dhibaato a ah oo aan dhammaaneynin maadaama markii horeba uusan ku qanacsaneen qaabka ay israel u wajahayso dagaalka khaza kaas oo saameyntiisu gobolka ay kusii ballaaranayso mareykanka iyo u k waxaay la tacaali laayihiin waqti xaadirkan weerarada ay kooxda xuutiyiinta yemen ay ka geystaan biyaha badda cas waxaana haatan jirta in mareykanka sidoo kale ay ciidamadiisa kusugan gobolka ay la kulmiyaan weeraro qaarkood aan la qoonin halka ay kaga imaanayaan balse waxaa badankood la aaminsan yahay weeraradaasi inay geysanayaan kooxo mintidiin ah oo taageero ka hela dowladda iiraan kuwaas oo taageero u muujinaya marka la eego eh, dadka falastiiniyiinta ah ee ku sugan khaza kuwaas oo kumaad aan kala joogsal ahayn kala kulmaya ciidamada Yuhuudda weli ogaal ay dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmiya idinkaga imaanayo markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhegaysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhaya baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajirna waxaa idinla socodsiinaya cabdirashiid ibraahin iyo anigoo ifraax ee soo dhawaada saaxiibayaal waataa cabdirashiid oo dhanka iyo hadalhaynta haddii aan ku hormarno een madaxweynihii hore ee soomaaliya een maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo arrimaha wadahadal ee puntland iyo soomaaliya taasi oo shalay madaxweyne dani uu sheegay in dowladda federaalka ay ka aqbashay een dhinaca kale cabdirashiidow madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa qoraal soo dhigay bartiisa facebooka waxa uuna madaxdii hore ee dalka ugu baaqay inay ka qayb galaan gebi ahaantoodba shirkaasi inkastoo aysan cadeyn in madaxweynihii hore ee soomaaliya qudhiisu uu ka qayb gelayo farmaajo ayaana sidoo kale ugu baaqay xildhibaanada labada aqal inta shirkaasi uu socdo inay ka fogaadaan tallaabooyinka aan la isku waafaqin ee la xidhiira laadida dastuurka iyo wax kabeddelka hanaanka maamul ee dalka waayahay efrax eh, waa mahadsan tahay hadaleynta kala jirta haddiinu eegnana waxaa la hadalhayaa kulanka weyn ee caawa chelsea iyo waliba kooxda kubadda cagta liverpool ay wada ciyaari doonaan garoonka liverpool anfield stadium ayaa dabcan kooxda chelsea ay booqan doonta iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool ay doonaysa in hogaanka horyaalka brimier league ay sii dheereystaan haddaba kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan horyaalka brimier league ayay doonayaan inay ku macsalaameyaan tababarahooda yordan colob oo toddobaadkan gudihiisa shaaca ka qaaday inuu gebi ahaanba u ka tegi doono xilli ciyaareedkan markii uu dhamaado yordan colob ayaa toddobaadkan gudihiisa waxa uu shaaca ka qaaday inuu macsalaamaynayo eh, dabcan kooxda kubadda cagta liverpool marka eh, tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan wuxuu doonayaa inuu koob waaweyn ku guuleysto sida koobka horyaalka brmeliga iyo weliba koobka yurub liga iyo f a kaabka markaynu eegno chelsea ah iyo kooxda kubadda cagta liverpool inta badan kulamadooda waxaa laleeyahay waxau ku dhamaada darow ama barbardhac marka eh, kooxda kubadda cagta chelsea in lagu garaaco garoonka anfield stadium oo caawa ku ciyaareen waxaa ugu dambeysay kii markaasina afar gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta ee chelsea laakiin eh, markii ugu dambeysay chelsea garoonka anfield kusoo badisay waxay markaasina hal gool ayaa dabcan lagu garaacay kooxda liverpool markaasina goolkaasi guusha waxaa dhaliyey ciyaryahaankii hore kooxda kubadda cagta chelsea ninka lagu magacaabo mosimont oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo united mar kulanka waa kulan muhiima aadiyad ayaa loo hadalhayaa hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal markan dhanka iyo waliba qormooyinka waatay cabdirashiid oo qormada ugu horreysa dhankayga jid walba oo aad martay qalad ma ahayn go'aamadaada iyo noloshaada qadar ayay ku socdeen walwalka iyo murugadana waa qayb ka mid ah nolosha oo kubcinaya garaadkaaga iyo garashadaada kuuna diyaarinaya isbeddelka nolosha niyadda ayaa kuu degayso waxa ogaanaysaa dhib iyo dheef labaduba inay kuu tahay khayr qormadan ayaa waxaan ka soo xiginay qof baraha bulshada ku soo gashaa maymuuna sheekh odawa qormada ugu dambeysa dhankaygana dhegeystayaal haddii aan eegana waxaa lagu bilaabay siditan waxaa laleeyahay eh, samayso qorsho maalmeed mar waliba eh, noloshaada waxay ku wanaagsan tahay inaad samaysato qorsho eh, maalmeeda ah. mar walba qorsho maalmeed aad samaysato waxaa dabcan aad noqonaysaa qof markaasi guuleysta ama qof guusha u dhow waxaa leeyahay wax aqrinta badi isku day maalintii xitaa inaad akhriso hal bog oo qur-aanka kariimka ah ama ka badan wax aqrinta waxay kor u qaadaysaa maskaxdaada sidoo kaleet waxaa leeyahay caafimaadkaaga ilaali oo jirkaaga dhis waxaad naftaada bartaa in maalintii ugu yaraan soddon daqiiqo aad dhaqdhaqaaqdo ama dhaqdhaqaaq samayso sidoo kaleeto waxaa leeyahay waxa ugu fiican aad samayso waa horumari naftaada sidoo kaleetona waxbarashada ayaa ah waxyaabaha ugu wanaagsan nolosha haddii noloshaada aad kor u qaadana waxaa noqonaysaa qof guulaysataa ayuu qoraaga qormadan ku soo gabagabeeyey waxaanu soo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala maxamed abshir guud ahaan waa naga xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa cabdirashiid iyo ifraax oo idin leh nabadgelyo waxaad dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye hay-adda caafimaadka dunidu ee w h o loo soo gaabiyay waxa ay sheegtay inaysan awoodin in gargaar iyo sidoo kale waxyaabaha asaasigu ah ee nolosha sida daawooyinka inaysan gaarsiin karin isbitaalka naasiir la yiraahdo oo ku yaala khaanyunis waxa ay sheegeen in halkaasi ay ka jirto gabaabsi ku aadan cunnada iyo sidoo kale daawada taalla waxaana ay ka cudur daarteen in aysan awoodin in goobtaasi ay wax gargaar ay gaarsiiyaan maalmo ayay qaadanaysaa ama aada ay u adag tahayba in goobahaasi la gaaro maadaama ay yihiin halka dagaalka ugu daran uu ka soconayo ciidamada gumaysiga yuhuudda ayaa waxa ay magaalada khan yunis ay kula dagaalamayaan ciidamada iska caabinta ee kooxda xamaas waxaana jirta in goobahaasi ay yihiin kuwa aada u adag waxaan goobjoog u ahaa in laba ruux ay u geeriyoonayaan xaaladda markaasi halkaasi ka jirta taasoo ah dawo la-aanta ayuu yidhi mercy gorbis oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in gargaar la gaarsiiyo waqooyiga khaza balse xaaladdu ay aada u adag tahay ma naqaano dhibaatada halkaasi ka jirta ilaa inta ay sii socon doonto waxaa jirta xaalad aada u adag oo aan la qiyaasi karin ayuu hadalkiisa sii raaciyey waxaana sidoo kale jirta in ciidamada israel ay sare usii qaadayaan beegsiga dadka shacabka ah iyagoona sidoo kale duqeynaya weerarana u geysanaya goobaha lagu daryeelayo dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhaawacmay duqeymaha arxandarada ah ee ciidamada yuhuuddu ay halkaasi ay ka geysanayaan Dhakhtar Cumar Abudaha lagu magacaabo ayaa waxa uu warbaahinta al Aljazeera u sheegay in xaalad adag ay wajahayaan dhakhaatiirta iyo sidoo kale dadka rayidka ah ee dhibaatada ay soo gaartay waxa uu sheegay in maalin walba tobaneeyo Falastiiniyiin ah meedadkooda la duugo kuwaas oo kusoo dhaawacma ama ku dhinta dagaalada halkaasi ka soconaya oo ciidamada Yuhuuddu ay ku beegsanayaan dadka shacabka ah ma naqaano dadka shacabkaa si aan u daweyno maadaama aanan haysanin waxyaabaha asaasigu ah daaweynta sidoo kalena ma naqaano si aan u daryeelno dadka ay dhibaatadu ay ayuu sidoo kale hadalkiisa sii raaciyay doctor cumar waxaana jirta in dadka inta badan dhaawacma ay dhaawacaas ay u dhintaan maadaama aysan helin gargaar deg deg ah ciidamada israel ayaa waxa ay weerar sidoo kale ay ku qaadeen isbitaalka amal la yiraahdo oo khan yunis ku yaala iyagoona halkaasi sidoo kale ka dalbaday in dhakhaatiirta iyo dadka falastiiniinta ah ee ku sugan isbitaalkaasi ay iskaga baxaan isbitaalku waxa uu hooy u yahay dadka guryahooda ay kusoo burbureen duqeymaha ciidamada yuhuuddu diyaaradooda ay geysanayaan waxaana ay soo miciin bideen in isbitaalkaasi gudaha ay usoo galaan hay-adda lanqeyrta cas waxa ay sheegtay in dhakhaatiirta iyo dadka rayidka ah ee halkaasi ku sugan ay ciidamada yuhuuddu ay ku qasbayaan in goobtaasi ay iskaga baxaan waxaa sidoo kale jirta in lagu eedeynayo in isra-el ay weerartay mid ka mid a ah cisbitaalada ku yaala gudaha falastiiniyiinta gaar ahaana daanta galbeed waxaana ay halkaasi ay ku dileen eh, falastiiniyiin ku sugnaa koox korjoogtada ururka xuquuqda aadanaha ee euro mediterranean lagu magacaabo ayaa waxa ay sheegeen bayaan ay soo saareen ama ay ku eedeeyeen israel in ay gashay dambi dagaal kadib markii kadib dilkii ay ciidamada khaaska ah ee israel oo iska dhigayay dhakhaatiir iyo kalkaalisooyin ama kalkaaliyooyin in ay kula kaceen saddex dhalinyaro ah oo falastiiniyiin ah kuwaas oo ku sugnaa cisbitaal ku yaala magaalada jiniin la yiraahdo mid ka mid ah dhakhaatiirta cisbitaalka ayaa warbaahinta b b c da waxa uu u sheegay in ciidamada israa ay madaxa ka toogteen saddex rag ah iyaga oo hurdaya sidoo kalena waxa uu sheegay in ay weerareen shaqaalihii caafimaadka ee goobtaasi ku sugnaa waxaana markii hore ay galayeen goobta caafimaad ay isku ekeysiiyeen in ay yihiin dhaqaatiir iyo howlwadeeno ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee cisbitaalka waxaana arrintaasi xigtay in ay weerareen eh, shakhsiyaadkaasi ku sugnaa gudaha cisbitaalka waxaa sidoo kale la sheegay in ay wateen qoryaha aanan xabadooda la maqlin kuwaas oo ay ku weerareen dadkaasi falastiiniinta ah ee ku sugnaa gudaha cisbitaalka waxaa jirta in dagaalka weli sii soconaya ee khaza ee soo bilowday wixii ka dambeeyey bishii oktoobar horaanteedii in ilaa haatan loo diiwaan geliyey inay ku geeriyoodeen falastiiniyiin gaariya lix iyo kun todoba konton iyo ruux waxaana tirada dhaawaca ee ilaa haatan la diiwaan geliyey ay gaaraysaa lixdan kun lix boqol soddon iyo lix ruux waxaa sidoo kale jirta in marba marka ka dambeyso ama saacadba saacada ka dambeyso ay sii kordhayaan tirada dhimashada iyo tirada dhaawaca ah, maadaama aysan kala joogsi lahayn duqeymaha iyo weerarada ay israel ay ka geysanayso magaalada khaza dagaalkan soconaya muddada afarta bilood ayaa waxa uu yahay mid israel ay ku guuldareysatay guud ahaanba in ay wax libina ay ka gaarto kooxda iska caabinta ee xamaas waxaana sidoo kale jirta in israel lagu qasbay inay aado miiska wadahadalka haatan waxaa soo gabagaboobay shir magaalada baariis ee caasimada faransiiska ay ku lahaayeen amaba eh, israel iyo xamaas dhinacyo matalaya kulankaas ay ka qayb galeen waxaana ujeedka ugu weyn u ahaa sidii xal looga gaari lahaa dagaalka ka soconaya khaza waxaa sidoo kale jirta in gudaha masar iyo sidoo kale eh, wadanka qatar oo kulamadaasi eh, dhexdhexaadinayana iyagana inay ka soconayaan dadaalo la doonayo in xal loogu helo dagaalka ka soconaya khaza waxaa jirta in dalka masar ay aqbashay kooxda xamaas mas-uuliyiintooda ugu sarreeya gaar ahaana eh, ismaaciil haniya iyo sidoo kale hogaamiyaha kale ee kooxda xamaas in ay ka qayb galaan kulankaasi waxaana diiradda lagu saarayaa sidii xal loogu heli lahaa dagaalka ka soconaya khaza xamaas waxay dalbanaysaa dhankeeda in wax walba ay ka horreysiineyso danta falastiiniyiinta ah balse waxa ay sheegeen in ujeedka ugu weyn ee wadahadalka uu noqdo in xabadda si toosa ah loo joojiyo ciidamada yuhuuddana ay iskaga baxaan fariisimaha ay ku leeyihiin ama ay ka sameysteen khaza waxaa jirta in dhanka isra cadaadis xoogan ay la kulmayaan maadaama weerarka wax natiijo ah ay ka gaari la-yihiin sidoo kalena gacanta lagu hayo dad badan oo isra u dhashay oo saraakiil iyo sidoo kale dad rayid ahba iskugu jiraan waxaana israel dhankeeda ay dalbanayaan in marka hore lasii daayo dadka aadka u taagta daran amaba waayeelada ah iyo sidoo kale kuwa ay dhici karto inay xanuunsan yihiin oo kooxda xamaas ay gacanta ku heyso waxa waxay sheegtay in shuruudahaas oo idil ay fulineyso kadib marka loo ogolaado in maamulka khaza ay dib ula wareegaan ciidamada yuhuuddana gebi ahaantooda ay halkaas kaga baxaan dagaalkan uu joogsado markan saacaddu waa kow iyo tobankii baarqanimo aan dib idiin xasuusiya qodobada uga ee ogaal ku jira wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa waxa uu sheegay in laga baahan yahay in dadka soomaaliyeed ay u midoobaan dagaal ay la galaan etoobiya waxa uu sheegay in rawasaare abiy axmed iyo dowladdiisuba weerar cad inay ku soo qaadeen madax banaanida soomaaliya waxa uu sheegay in damaca itoobiya ee ah helidda badda soomaaliya in uu yahay mid aanan hadda bilaabanin oo muddaba soo jiray waxaana sidoo kale uu sheegay in abiy axmed uu yahay nin madax adag oo doonaya in mowqifkiisaas uu ka dhabeeyo balse arrintaasi looga hortegi karo midnimo iyo in si adag looga soo horjeesto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada roma ee caasimadda waddankaasi talyaaniga ayaa waxa uu kulamo la qaatay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda mas-uuliyiinta waxaa ku jira madaxweynaha iyo ra wasaaraha talyaaniga waxaana la sheegay inuu kala wadainuu kala hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal xasan sheekh ayaa roma u tegey inuu ka qayb galo shir lagu sheegay inuu yahay iskaashiga dowladaha afrika iyo talyaaniga kaas oo ay mas-uuliyiin badan oo afrika ka tirsan ay ka qayb galeen wasaarihii hore ee bakistaan cimraan khan ayaa mar kale waxaa maxkamad ku taala gudaha bakistaan ay ku xukuntay muddo afar iyo toban sano ah maalin kadib markii ay maxkamadii ay ku xukuntay xarig toban sano ah isaga iyo xaaskiisa bushra ayaa loo haystaa eedeymo musuq oo lagu soo eedeeyey balse dhammaanba eedeymaha loo soo jeediyey ra-isul wasaaraha bakistaan ama ra hore ee bakistaan imran khan waxa uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa siyaasadeysan oo aanan wax eh, xaqiiqda ama xaqiiqda ka fog waxaa sidoo kale jirta in cimraan khan oo muddo soo ahaa ra wasaaraha bakistan uu ahaa ama lagu yaqaanay inuu yahay nin mayil adag sidoo kalena dhanka diinta aad ugu xoogan maraykankana waxa uu sheegay in ay ka go'an an tahay inuu ka falceliyo ama jawaab uu ka bixiyo weerarkii dhowaantan lagu qaaday ciidamadiisa ku sugan saldhigga maraykanka ee jordan gaar ahaana meel u dhow xadka siiriya waxaa jirtay in weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee daroonka loo yaqaano in ay ku geeriyoodeen ilaa iyo saddex askari oo maraykanna sidoo kalena tobaneeyo kale ay ku dhaawacmeen jo baiden ayaa sheegay in dowladdiisu ay go'aansatay ama ay gaartay qaraarka ah qaabkii ay uga falcelin lahayd weerarka balse ma uusan bixin faahfaahin intaasi ka dheeri ah weerarkaasi mas-uuliyaddiisa waxaa sheegtay koox maleeshiyaada oo la sheegay in ay taageerto dowladda iiraan waxaana sidoo kale arrintan ay sare usii qaadi kartaa xiisada gobolka ka jirta kuwaas oo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aa nagala socotaan barnaamijka ogaal na waa markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa allay leedahay aryaadhaha kalamaanay istaad iyo muqdisho waxaa ka dhacday barta barta barta cayaaraha barta waar walla weynay ciyaartiinna xiisaheeda iyo xamaasadeedu way badnayde koobka lagu tartamayay madaha buu ahaa urba waxalay magaalada gaalkacaya lagama seexan hadda gurbaankii bariga ka socday waqooyiga kama buu u diidey dadkana waxaa u shidnayd koobka geya cabudba geya guricayl geya cadada geya baxda geya dhuusamareeb geya gaalkacyo geya balanbal geya eldher geya warnamiya umaysiin warsaday isunga rooytan hamar ila gaalkacyaha dib hunduruwayten holisiinkurooyi maysuu biifaden ummadooila sababtaa uga baxdeen sidaasay ahayd bownin calooda laga badi baan dheegi jiri aryaadhaha toddobaadkii la soo dhaafa xamaasada iyo xiisadu halkay maraysa dad badan oo waxgarad ahaa ka xumaaday sababtoo ah dad maangaab ahaa cayaarihii gobolada u dhexeeya wax qabiil ka dhexeeya ka dhigay laakiin ninkii muqdisho hore u joogi jiray waxba uu arki mahaynoo iyadoo xabad lagu tartamayo u arki jiriye laakiin ilaahay mahaddii beriga waxa lagu tartamayaa huwaa banooni baasho anaa kaa xabada badanna maahina anaa kaa cayaar badanay maraysa mugga ilaahayaa quluubta gedgediya abnigana keena hadda cayaartii dhacday iyo amnigii ay ku dhammaatay ilaahay weyne waaxidkaa ah ha looga mahadnaqo mugga lamaadna ciidankii abniga sugay ha looga mahadnaqo mugga saddexaadna banoonigiinna iska cayaara balaaye iyo baas ma jirtee wardabowa koobka la ciyaarahaya buntland kamaysan gelin doorashana waa ku mashquulsanayn ciyaartana waa fiirsanaynay dariska xalaashaana waa u hambalyayna yaa shalay inaad dartooduga bacdeen ma ogtiin horta waar walloweynay haddaad farigelinta naga dayn weyseen hataa ciyaaraha ma naga qaybgelin weydiin warwaaqlow taageerayaasha somalilan iyagoo calankoodii sitay garoonka joogeen waar miyaa la aqoonsaday anigu soomaaliya in isbeddel nabadeed ka socdo waxaan ku ogaaday markaan arkay dad habeen hore garoonka hortiisa ku baryey iyo markaan arkay dad isboortisku dhab ka yahay oo oynayo in laga guulaystaaha ay dhib ku tahay iyo kuwa markay guulaysteen farxad la oynaya marka kubaddu waa isdhexgal iyo astaan nabadeede saadaashu waa warkalamaaney oromaa yaabtaa la yidhi waxayna dhaheen intii caalamka galmudug wadatay ayaa badda naga difaaci kartee yaa naga celin raba ee eebaago inta kalena hadday ugu darantaa ka sii daraa laheed war kalamaanay anigu horta waxaan u hambalyaynayaa labada tababare ee hirshabeelle iyo galmudug kala watay axmed tahliil iyo cabbaas maxamed labadubana mas-uuliyadaay muujiyeen intaan cayaartu bilaabanna labada kooxooday isu keeneen ayagoo gacmaha haystayna soo bandhigeen taageerayaashana waxay ku dhaheen banooniyaan ciyaaraynahe dagaal nagama dhexeeyo adinkana taageerayaal banooniyaa tihiinna taageerayaal beeleed ma tihiin waxa kaloo hambalyeelinaha oo mas-uuliyad muujiye garsoore sarakaafishiina iyo labadii calawadee la shaqaynaye waxa kaloo dadaal lama iloobaana suubiye xiriirka kubadda cagta waxa kaloo mahad mudan oo dadaal weyn sameeyey ciidanka amniga kuwa garoonka gudaha joogay iyo kuwa bannaanka joogay iyo taliyaashooda oo marna nasan taageertu weli bili iyoonay guruucii suurtun waaley taageerayaasha war war mahaysaane taageerayaasha sanadkan waa la yaabay shalay kuwa garoonka dhexdiisa inta fawda ka sameeyey askartu soo qabatay waxay ku baryootameen inaan banaanka loo saarina shabaqle inta lagu rido ay gudihiisa ciyaarta ka fiirsadaan kadibna gawaaridii shabaqlayaasha aheedoo garoonka dhex taallay ayaa inta lagu xiriyey halkaa ciyaarta ka fiirsanaya inay ka taageerayo inay ka dhex boodboodayeen ciyaar buntland ka maqan tahay inay xiisaddaa yeelan kardhodee ma malaynayn war sanadkan ciyaarihii maamul goboleedyada muqdisho ka dhacay kuwii hore waa ka somalilanoo xamaasadooda iyo xiisadoodu waa kacsanayd soomaaliyana kuma koobnayno xataa adduunkaa lagala socday sababtoo ah madaxweynada fiifa waa soo hambaliyeeyey qaramada midoobo la yaabo aaminila in ciyaar sidaasoo kaleeta soomaaliya lagu qaban karo amniga ay kusoo dhammaan kartana waa soo hambaliyeye oo kaali dad walaalahada inaanu isku hambaliyeen ciyaartu unibumaka jarne war xitaa koobka yurub laga ciyaaro faynalkiisa sidaan oo kale garoonka looma soo buuxiyo naw wargal mudug iyo somalilan goormay wada ciyaarayaan warba uu adigii qaranka naga wareeranahaye hadda ma maamul goboleedyadaad ku soo biidhay madaxnimayo waxaa la yidhi cayaarihii shalay soo dhammaaday sida ay taageerayaasha xamaasada ugu samaynayeen iyo sida kubadda xiisaha loogu yeelay saddex arrimood oo guul ah ayay muujinaysaa baa la yidhi waa tan koowaade in caalamku u ogaado uuna qiro horumarka iyo nabadda ka jirta soomaaliya waatan tan labaade dhallinyarada somalilan ee ragga siyaasiyiinta ay beenta ku wareeriyeen inay u baahan yihiin inay soomaalida kale soo dhex galaan oo cayaaraha ka qayb galaan waa qodobka saddexaade dhallinyarada khawaarijta haweenayda duurka ku jirtae geedaha iyo godadka ku hoos hoyda inay dareemeen farxadda naxariista iyo nolosha ka maqan ileen meelay ku hadhaan hadeer ma jirti meelaan ku hadhaa hadeer ma jirti warbow kuwa maxaa loo odhan waayey ugadhiyo dugaag iyo ileen xoola ma ahide caqli iyo garad buu rabbi kugu abuure ku adeegta garashada war la yidhi la kala teg orodsa maahane hadday kuwa duurka ku jiraan kuwaa ku haminaya inay qaranka soomaaliya matalaane qaar kamid mid ah ciyaartooydii oo la waraystay meesha ay ka fekerayaan iyo meesha dadka qaarkood joogo waa kala duwan tahay goolkiibarkii galmudug oo ka soo jeeda hirshabeelle master asensi oo la waraystayna wuxuu yidhi aniga ujeedkaygu waa inaan soo bandhigo hibadayda ciyaareed kadibna aan qaranka soomaaliya u baxoon u safto marka dadka qoloqolada ka fakaraya dhallinyarada kale matelaya ahba qabiil ma aaminsanay xaggay iyagu u wadaan waartee maxaad ula yaabaysaa malaha way handaraaban yihiin aryaadhaha horta aniga waxaa lay sheega lama igaaro isla dhalatay inay hirshabe hirshabeelle iyo galmudug u kala cayaaraayeen goolhayihii galmudug koobka u qaadana hirshabeellow ka soo jeedaaho waa heer beled weyne shanta cayaartooyo ugu laacibsaneedna geda amba caabud waaq iyo waxay ka soo jeedaan xataa qardho koonfur galbeed cayaartooydii ka dhaawacantana qaaraaba guriceel ka soo jeeday hadda cayaartu qabiil ma lehayna degaanay aheed war horta kala kalamaanay baawayaal dhalinyarta iyaarasi isdhaxgal bulshiyadan iyaareen laakiin taageeriyaalka iyo qabiilgabiilku weeleen maxamadeeyow taageerayaashu dhib ma wadin waxa ciyaarta xamaasada iyo xiisaha u yaalana iyagay ahaayeen waxa garoonka bilay oo qurxiyana iyagay ahaayeen waxa bilicda magaalada soo bandhigayna iyagay ahaayeen waxa baatiga qaaliyeeyey oo calamadii goboladooda ka jartana iyagay ahaayeen laakiin dhibaatada waxaa waday shakhsiyaad baraha bulshada isticmaala oo aan xitaa garoonka tegin qaarkoodna dalkaba aysan joogin iyo dad maangaab aho mikrofoon hoosta laga geliyey hoaalmeel biyaalihun gurijeeyalarayfayuusa weydiyaayna adigana madeeyo faynuusa unkaa dhunta alaa kulli xaal waraya dhammaantiin ciyaartii oo lagu kala baxay guulna waa ku dhammaatay muqdishona waa nabad waana wax ilaahay looga mahadnaqo urbow madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu u hambaliyeeyey xulka galmudugga koobka maamul goboleedyada ku guulaystay wuxuu kaloo u hambaliyeeyey kooxda kaalinta labaad kasta hir shabeelle wuxuu kaloo u hambaliyeeyey intii ka soo shaqaysta hawshaa qabatay wuxuu kaloo u hambaliyeeyey ciidamada kala gadisan ee sugay waar madaxweynuhu hir shabeeluhu ka soo jeeday mise galmudug warwaaqlow hadda waa madaxweynaha soomaaliya war weli sheegasaan sheega laakiin madawiinaha gooroole magarbo wadan dhehaytuwar madaxweynaha galmudug qoorqoor oo farxadii ka badatay madaxtooyada albaabkeeda waxaa la ballaqayaa la yidhi cid kastaana waa soo gelaysayaa la yidhi weli sagana waa lagu dhex tumay qosalkiisa iyo farxadda ka muuqatana waa la yaabay oo madawiine goorgoora gosol bilaaway war madayow galmudug madaxa furana warkeeda dhex geline madaxweynuhu wuxuu yidhi kooxda galmudug iyo hirshabeelleba waa u hambalyaynayaa weliba waxa uu qira ciyaartooyda labada kooxood inay si fiican u ciyaareen qurbow madaxweyne qoorqoor waxaa kaluu yidhi haddiina la ogolaado ciyaaraha sanadka damba annagaa marti gelinayna bow haddadaa ka aqbashaanina annagu waa ka qaybgelayna war bashiirow galmudug bay ahayd waxaa sanadka hore uga baxday cayaarta warbow koonfur galbeed baana koobiyeysoo naga dambayse hadda galmudug deris baanu nahay war bashiirow madaxweyne qoorqoorba wuxuu yidhi deniijiduu noo falayo inaan ku daysannaan rabnaa mug kaleha laygugu naqmiyow ka wadaa waar walla weyne annaguna ixtiraaf baanu niga sugaynaa idunkuna ciyaaraha ku jirtaane yaabnay annagu iyo sidee wixdinka yihiin warwaaqlow sooma maqal barta barta barta barta ciyaaraha barta war cayaarahan madaxdii hore madaxdii dambeba waa hambaliyeeyeen waar muuse bixi ma hambaliyeeyey aryaadhaha samigay cabdullah buuqi ayaanta leesla dhex maraaya ka yaabay wuxuu yidhi how eh. bulshadu heesku barate eh. banooniyaan la buuq eh. bulshadu heesku barate banooniyaan la buuq cabdulla waxaa ilaahay naga gudbiyo aan maqli jiray bannaanbax buuqla beerta keen bugtiiha noo bilaabate warwar ma haysiine macallinka xulka qaranka xasan sheekh maxamuud <laughs> oo cayaar u dhexaysa afrikihii talyaaniga uga qayb galay magaalada roma wuxuu yidhi etoobiya cayaartooyga ka socda abiy axmed shirka ha laga saaro sababtoo ah heshiisye aysan fiifa ogolayn oo xeerka ciyaaraha aanan ku jirin ayuu la galay koox ka cayaartay heerka labaad ee soomaaliya taasuna qawaaniinta iyo xeerarka isboortiga iyo xadgudub ku tahay warbow falanqeeyayaasha isboortigu waxay sheegahayaan in abiy axmed ciyaaraha caalamiga ah laga mamnuuci doono warkalamaanay war ma mahaysaane ciyaaryahan qadka dhexe uga dheelayay kooxda khawaariijta kana soo jeeday lubnaan ayaa xalay kaarka xasaanka ku qaatay garoonka jeexa ee gobolka mudug kaasoo waayadii ugu dambeeyey martigelinaya ciyaar aad iyo aad u kulmo ciyaartaba kama qaybgalahay miya naw waar akhiraaba loo diray baa lagu yidhi war oo kale yaa arkay oo lubnaanna soomaaliya ma ka ciyaarta iyadaaba teedu haysataa warqadka dhexoo dhan waa lubnaaniis iyo carab kale halka daafaca khawaarijtana ay orama iyo afrikaan kale ka buuxaan ciyaartooyda soomaalida ee khawaarijtana waa in yaroo ambaah lagu soo qaatay oo garbaha ka cayaartay iyo nambar naynka weerarka ah waar talow tababaruhuna xagguu ka soo jeedaa warwaqlow dadka xantamaa waxay yihiin eh. taageerayaasha burco iyo buuraha tooraboora way isku xihan yihiin naw waar buur nama matelo umauso boqor ma ahan war majaladada kalamaan sbortis eh. waxay raadinaysaa milkiilaha kooxda khawaarijta iyo dalka uu ka soo jeedo war hadday usaama bilaadin iyo heymana dawaahiri dhinteen eh. amaan la kala xigin hadde aryaadhaha macalinka xulka qaranka xasan sheekh waxa uu yidhi kooxda khawaariijta bugi seerisii laga bixiyo ee cayaaraha soomaaliya ka fadhiistaan lama oga ka kadib mahay ka cayaari doonaan war hadday african kabnation uga dhammaato ilamaha inay asiyan kaab booska ka doonaan waar walloweyne ciyaarta somalilan ka socota war kama haysaane arsenaal baa idin wareeriso ciyaaraha kale ee adduunka ka dhacaya war kama haysaane jiyeeshihii somalilan muuse biixi labadii kooxood guurtida iyo wakiilada ayuu madaxa isku geliyey dee doorashadii ciyaartooga mustaqbalkana saasay u xaniban tahay ayahee waaqlow somalilanna cayaartu ma ka socotay eyaantaan war somalilan galmudug ma leh waar waa wada tunnay warbow ciyaartii ka dhacday garow ee buntland mar horaa lagu kala baxlay iskuma soo dhawaanoo dani baa koobkii qaaday calaa kulli xaal kalamaanay ummadoo dhan waxaan dhihi lahay cayaaraha cilmiga taabaha wadabarta isboortiga warbow cabdulow aniguna waxaan ku darahayaa barta barta barta barta ciyaaraha barta bargalmigu markay adkaadeen koobkii qaadeen waxay ku heeseen ka badinay ka badinay ka badinay bareer koobkii u hananay bilaahi intaan awoodno guusheennu ma baaqa doonto waxaad dhegeysateen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasii nabadgelyo aablaa igu soo dhacay dabuu waxyaablaa igu soo dhacay dhoofta caashaqa dushishiiya kaa helay waban soo dhaqaaqe dhibanayladaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeendayaarabe meelaayu dhexaygo dhaqsaygu yimide dheree xaasiya waban soo dhaqaaqe dhiganaayladaga dhabbahayuu la soo maray dhowr habeendayaarabe meelaayu dhixiibu dhogtaygu yimide dhereye maxaasiga lalagedaa dhankiyo canbayd xiray kalliba xilwaha dhigo waxaan kaloo la dhaygagay koronkosa dhirteedii dhulkoohodana gedaa dhankiyo canbayd xiray kalliba anigoo ku dhuuntu iga soo dhex saari dhaysu furanal madhalooliyaadba madhalooliyaadba madhalooliyaadba anigoo ku dhuuntu iga soo dhex saari dhaysu furanal madhalooliyaadba dumyaandhakula nanmaarkaanu siexdaba sowdhoolamoodi dhabtaanu kuwaysta uma soo dhadhabayo ilaalu ma soo kor sugaaye iyadoon dhiman dhama qursaan ooladan kalgacaylkii koray dhulkiyo barwaaqad dhammaantiin nabadii dhammaantiin nabadii weliba <laughs> dheerisii koray dhulkiyo barwaaqad dhammaantiin nabadii dhammaantiin nabadii